bismi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu lilah rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllah wعlى alihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min ashuyuuخ aakhiruhm shaykhuna الsheikh salح bn cbdillahi اlcuseymin gafar allahu lahu walahum jamica bisnaadi kuli minhm ilى sufyan bn cayna can camr ibni dinar can abi qaabusa mawla cbdillahi bn camr caas can cabdillahi bn camr caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi salى allahu عalayhi waalihi waslm alraaximuun yarxamuhm الraxman irxamuu man fi lardi yarxamkum fi الsma wmin طrائq الرحmة رحmة المcalimiina bاlmتacalimiina بإqrاءi usul الmtun khasة usul xadيث المصطفى wrasuل mجتبى slى اllah عlyh وعlى آlih وصxaabatihi أجمعين lfuz bsacاaت الcج الأجل fahada huwa الmجlis الثالث والعشhrون من majaalis إqrاءi وشharxi kitaabi sunan النsائي في masاءi yوم الأxد المwaafiq لتاسع cشhر min شhهر شhعbاn cami ألف وأربعمئة وواxد وأربعين hجرة المصطفى slى اllah عlyh وآlih وsلم ضمن سلسلة دروس xadيث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بkتاب الأربعين وانتهى بسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في الqول والcمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلسkan waa مجliskii saddex iyo labaatanaad ee majaalis dulmaka iyo sharxa kooban ee kitaabka sunan النسائي galabtan waa galab axada sagaal iyo toban bish shacbaan kun afar boqol kow iyo afartanka jir nabigeena salى الlahu عalayhi waalihi wasalam waxaan kusoo jirnay baabkii qabayska iyo gabagabada ayaan kusoo jirnay aliqtisaalu aw algusl watayamum ayaan kusoo jirnay baabka afraadu baab aliqtisaali bilmaa ilbaarid ayaan halkaan ka bilaabeynaa laakiin intaanan bilaabin ka hor insha allahu tacaala cashirkii shalay oo laba iyo labaatanaad hadii xadiidka uu ka bilaabanayay ama baabka uu ka bilaabanayay ayaanan soo marin oon ka boodnay marka dib baan ugu noqonayna insha allahu tacaala baabu rajuli yaqra'u lqur'aana wara'suhu fii xijri imra'atihi wa hiya xaa'id waa baabka lixiy tobanaad ee ka horreeyay baabkii toddobiy tobanaad oon soo marnay oo xaydka istixaadada ka hadlayay xadiidka waa saddex boqol iyo kow iyo sideet sideetanaad xadiidka ama baabu arajul baabu rajuli nin ayuu baabkan u baab yahay yaqra u akhriyay alqur'aana qur-aanka wa ra-suhu madaxiisana fii xijri mara'atihi haweeneydiisa dhabteeda uu saaran yahay wahiya xaaidun ayadna xayd ay qabto xukunkiisa muxuu noqonayaa wuxuu noqonaya waa caddahayo nabigan ee samayn jiray sala allahu alayhi waali wasalam wax dhib ah oo ku sugana lama arka weyaan xadiid saddex boqol iyo ko iyo sideetanaad waa xadiid xasana qaala imam nasai aleh raxmat llah abarna isxaq ibn rahim isxaq ibn rahim alxandali wa isxaq ibn rahwey waa hiqatun thabtun xuja can cali ibni xujr asacdi almarwazi waa thiqatun xaafid wallafdu lahu lafdiga xadiidka aan hadda ku wadnana ama noo imaan doonana waxaa iskala cali ibni xujr asacdi almarwazi qaala waxay yihahdeen labadoodaas xadathna waxaa noo warramay sufyaan sufyaan ibn cuyeynat weyaan alimaam alxuja athabt can mansuur ibn cabdiraxmaan alxujabi weyaan almaki waa ninka isaga ah waa hiqa can ummi hooyadii waan soo marnay safiya binti shayba alcabdariya waa laha ru'ya nabiga inay aragtay ayaa muxuu ahaa loo badan yahay sala allahu alayhi waali wasalam can caishata waxay ka wareysay um lmuminiin radia allahu ta an ardaha qaalat umuna waxay tiri caaisha kaana wuxuu aday ra-su rasul rasulka madaxi sal slm fii xijri ixdaana mid anaga dhabteeda wahiya xaaidun iyadoo xayd qabto wahuwa isagana nabigeena calayhi sala slam yaqra lqur'aana qur-aanku akhrini marka muslimada ama xaaska ninka oo xaydka qabto in dhabteeda uu madax saarto qur-aanka ku akhriyo ayadna xeyd ay qabto waxba dhibaato ma lahan waxba dhibaato ma lahan jirkeedana waa daahir najisna ma ahan wax dhib ah oo ku sugan ihaano qur aana ma noqonaysa waxa weyaan xuleys kaloo ka imaanaan oo sharci ahna ma jira weyaan waxaan u noqonaynaa marka cashirkeeni maanta ayaan u laabanaynaa oo ka bilaabana baabka afaraad ee aliqtisaalu aw alguslu waltayamum kitaab algusl watayamum baabka afaraad baabu liqtisaali bilmaai albaarid biyo qabow in lagu qabaysto ayuu baabkan u baabya weyaan biyo qabow in lagu qabaysan kara oo daahir mutahir ay yihiin ayaa waxaa weyan baabkan laga qaadanaya ishkaalna uusan lahayn xadiidka afar boqol iyo saddexaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai aleh raxmat ullah akhbarna moxamed ibnu yaxya moxamed ibnu yaxya alkelbi weeyaan hiqatun saaxibu xadiid qaala wuxuu yihi xadathana waxaa noo hor maxamed ibn muusa aljazari waa saduuq qala wuxu xadathana ibraahim ibnu yaziid ibraahim ibnu yaziid almakhzumi waa saduuq isna weeyaan an can raqabata meesha waxaa idin qoran ruqabata bidami eh, ara-ya idin qoran raqabata weeyaan raqaba raqaba ninka la yidhaahdo eh, ibnu misqala weeyaan ibnu misqala ayaa la yihahdaa alcabdi waa ree kuufe eh, runtii hiqana wuu ahaa nin kaftan badanna wuu ahaa nin kaftan badan ayuu ahaa misaax badan waana hiqa weeyaan can majza'at alslami majza'a waxaa weeyaan eh, magaciisa ibnu zahir ibn lswad weeyaan majza'a ibnu zahir ibn lswad oo ree aslami iqat weyaan can bni abi wfa cabdulahi bn abi wfa saxaabi jaliilka ayuu ka wariyey radi la ta arda qal u cbdulah bn abi wfa kaana nabiy nabigan wuxuu ah sal slm yaquul mid yihahdo allahuma alle markuu ducaysani ahirnii inadiifi o aahiri bihalji baraf iyo walbaradi dhada iyo walmaa lbaaridi biyo qabow igu ahir weyaan allahuma alle ahirnii igu nadiifi igaga nadiifi min adunuubi dunuubta kamaa yuaharu sida loo nadiifiya athawma marada alabyadu ecad min adanasi wasakda looga nadiifiyo arinta ayada ayaa rabbi oo kuweydiisana iga nadiifi weyaan marka biyi qabo in lagu qabaysan karo dhib ay lahayn ayaa baabka laga qaadana weyaan baabka laga qaadanaya iyo xadiidka laga qaadanaya baabu likhtisaali qabla nowm qofka intuusan saxanin ka hore inuu janaabada ka qabaysta ayuu baabkan u baab yahay waxaa noo imaan doonta insha allahu tacaala qofka inuu saacad alla saacaduu rabo u qabaysan kara markuu eh, reerkiisa la dhaqdo habeenkii intuusan saxanin ka hore wuu qabaysan karaa hadduu qabays uusan diyaar u ahayn oo iska saaxan rabana wuxuu samaynayaa weyseqad ayuu samayni hadduu reerkiis ku noqon rabana sidaan hore usoo marnay weyseysani saas intaba waa irshaadka nabigeena uu ku hanuunay ummadiisa sala allahu alayhi waaalihi wasalam baabu liqtisaali qabays la qabays ayuu baabkan u baab yahay qabla nowm hurdada ka hore xadiidka afar boqol iyo afaraad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai aleh raxmatullah akhbarana shucayb ibn yuusuf annasaa'i waa hiqa qaala xadathana cbdiraxmaan mahdi waa imaamka a taqaaneen can mucaawiyat ibnu saalix alximsi wa saduuqun lahu awhaam ismoodsiine ayuu leeyahay an cabdilaahi ibni abi qays cabdulaahi ibn abi qays cabdullahi ibni qaysna waa la yihahdaa ya qaysna waa la yihahdaa oo abida waa laga saara mararka qaar alximsi hiqatun mukhadram nabiga ayuu soo gaaray sala allah ly slam mana arkin qaal wuxuu yihi sa'altu caaishata ayaan weydiiyey radi allahu tan ardaaha kayfa sidee baa kaan u ahaaday nowmu rasul rasulka ale hurdadiisa fi ljanaabati markii janaabo u qaba su u seexan jiray intuu qabays u seexan jiray mise qabayska muxuu ahaa dib uu dhigan jiray ayaqtasilu miyuu qabaysanay nabiga sal sl qabla an yanaam intuu saxanin ka hore aw amaba yanaam miyuu saxan jir nabigana qabla an yaqtasil intuuna qabaysanin ka hore qaalat waxay tiri umuna caaisha kullu dalika inta oo dhanba qad kaana wuxuu ahaada nabigeena yafcalu qadaas litaxqiiq weyaan nabigu wuxuu ahaa xaqiiq ahaan mid u sameeyo marna waxaa weyaan uu iska saxan jiray marna uu qabaysan jiray sal ll slm rubama waxaa dhici karta iqtisar inuu nabigeena qabaysto oo fanaamo kadibna uu saaxdo warubama waxaa suuragal ah ama dhici karto tawada'a nabiga muxuu ahaa dhici jirtay tawada inuu weyse nabigan oo fanaama uu saxdo sidaa weyaan marka qofka janaabada qaba sidaas ayuu marka u dhaqmaya hadduu raba uu qabaysani hadduu rabana wuu iska weyse qaadanay kadibna wasaxanaya weyaan saas ayuu nabigeena samayn jiray sala allahu alayhi waaalihi wasalam waaya baaw liqtisaali qabays la qabaysay baabkan u baab awala leyl habeenka awalkiisa oo tii aan horey u sheegnay unbuu sii takiidinaya sii adkaynaya weyaan xadis afar boqol iyo shanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasa ali akhbarna yaxya ibnu xabiib بن عربي wa ثiqة qala xadaثna xamaad iبn zayd iبn dirham wa ثiqaة tabtn xuja can burd burd ibn sinaan dimishqi weeyaan burdigaas waa saduuq rumya biqadr qadariyinimo ayaa lagu oga farfiiqay lagu sheegay waa saduuq laakiin run badane xifdigiisa waxay ku yar jiraan can cubaadat ibn nusay cubaada ibn nusay oo bidami annuun ahay ah, cubaada ibn nusayin alkindi weeyaan waa hiqaة faadil can udayf ibn xaarith hudayf ibn xaris waxaa laisku hayaa ma saxaabi ma saxaabi maahan lakin saxaabinima xaggi iska aadi qala wuxu uhi dakhaltu calaa caishata yan gala ummuminiin radia allahu tan ardaha wa radia allahu can qutayf ibn xaris fa sa'altuha waxaan weydiiyey ayuu yihi su-aal faqultu waxaan ihi akaana rasul rasulka miyuu ahaday sal slam yaqtasilu mid qabaysto min awali leyl habeenka awalkiisa miyuu qabaysan jiray aw min aakhirihi ama akhirkiisu nabiga qabaysan jiray sala allahu alayh waali wasalam intuu qabaysan jiray yani awalu leylka miyuu qabaysana habeenka awalkiisa mise habeenka gabagabadiisa qaalat waxay tihi kulu dalika inta o dhanba kaana wuxu ahaday nabigana sal slam mid sameeyo kulu dalika kan intaasoo dhanba way ahaata weyaan way dhici jirtay rubama waxaa dhici karto ama laga yaaba ikhtisar inuu qabaystay min awalihi awalkiisa rubama waxaa dhici karto ikhtisar nabigu inuu qabay sal sl fi akhirihi habeenka akhirkiisa iyo mxuua gabagabadiisa qultu waxaan ihi alxamdu lilah allah ayaa mahadsan aladii allahaasoo jacala yeelay fi lamri amarka saca waasicnimo alleh yeelay ayaa mxuua mahadsan weeyaan saas waxaala marka saxaabiga jaliilka udayf ibn xaarif ayaa dhihi radia allahu tacala anhu arda waayahay baabka baab stitaar is-asturitaan cinda اlاktisaali marka la qabaysan ayuu baabkan u baab yahay qofku markuu qabaysana in cawradiisa uu qarsado ayuu baabkan u baab yahay inay waajib tahay jamhuur ahli cilmi siday qabaan muxuu ahaay oy ka mid yihiin shaaficiyada qofka markuu qabaysana waxaa waajib ah inuu cawradiisa asturto weyaan xadiidka khaasatan haddii ay meesha uu jooga ay tahay meel dad inay asaga cawradiisa arkaan ay u banaaneen xaaskiisoo kale iyo mxu qofka muslimadda ah mxua ninkeeda oo kale zawjkeeda oo kale dhib ayaga labadaa dhib ma lahan inta kale looma ogola qofka cawradiisa khaasatan cawrada muqaladada ah waa kasii daranta weyaan ay kasii daran tahay afar boqol iyo lixaad waa xadid saxiixa qala imamna sali ramat naasiibnimo ayaa lagu tog nasbiga waxaa weeyaan nacayb loo qaado aalu beyt sal slam dad waxaa jira aalu aad u necbaa oo sayid cali la coleytamayay oon jeclayn ayaa jiray markan waxaa weeyaan waxaa la yihahdaa nawaasib ayaa la yihahdaa nawaasib ayaa la yihahdaa jamcu naasib weyaan cadaawada kuwa mxu kala hortagay ayay noqonaan weyan akhbarani ibrahim bn yacquub ninkaas waa jawsijani wathiqat rubi binasb qaala xadathana nufayliy ninka nufayli magaci waxa la yihah cbdullahi bn maxamed alxarani wa hiqatun xaafid hiqatun xaafid qala wuxu yhi xadathana zuhayr ibn mucaawiyat ibn xudayj wa hiqatun thabt qala wuxu yihi xadathana waxaa noo warmay cabdimalik ibn abi sulayman maysara ayaa magaciisa la yihahdaa abi sulaymankaas waa saduqun lahu awham ismoodsiine ayuu leeyahay can aطa ibn abi rabax waa imaam xuja lakinahu irsaal iyo waxaa lagu sheegay baabkaas kale can yaclى ibna umayata yacla ibna umaya waa صaxaabi jaliilah ana rasul rasulka sal slm radi allahu ta arda ana rasul sal sl mra wuxu rajulin buu arkay yaktasilu qabaysana bilbaraas meel banaan ah oo waxaa weeyaan muuqaal oo ummadda ay wada arkayaan ku qabaysanayo nab sala allahu alayh wali wasalam oo la mari meel la mari yani ummaddii ay arkaan iskaga qabaysani fasacida mimbara nabiga mimbarka ayuu koray sal slam faxamid allah alweyne ayuu mahadiyey waathnaa caleyh wuuna amaanay dhaqanka nabiga saas way sal sl markuu wax arko qofka toos inuusan u abaarina laga yaabaa oo guud ahaan ummadda aad u baraarujiyo ilan dad kale laga yaabaa inay hawsha ayada ku dhaqdaan wa qaala wuxuu yihi nabigeena alay sl slam in allaha alweyne caza wajal xaliimun waa dulqaad badan yahay xayiyun waxshood badan yahay satiirun in wax la asturan aad buu u jeceliyay rabbiga subxaana wa tacala yuxib wuxuu jeclaya xayaa xishoodka wa satra asturka ayuu rabbi jecliyay subxana wa tacaala xishoodka iyo asturkaba rabbi wuu jecelyahay eh, faida اqtasala hadduu qabaysta axadukum midkiin falyastatir ha is astura oo mxu cawradiisa ummadda ha ka qarsada weeyaan xadiidka afar boqol iyo todobaad waa xadiis xasan saxiix qala imam nas alي ramat la abarna abu bakr ibn isxaaq asakani wa sakani ahy hiqat thabt qala xadana alaswad ibn camir magaciisa waxaa la yihahdaa shaadan ayaa loo yaqaanaa naaneyskiisa shaadan loo yaqaanaa hiqatun weyaan qaluu xadathana abu bakr ibnu cayaash ayaa noo warramay waa hiqatun caabidun ninkaas xifdigiisa ayaa gadaal damba xumaaday wixii marka uu markuu weynaaday kadib uu kor ka yeeriyo aada ash uma ahan oo aada muxuu ah looma qaato laakiin wixii buuggii iyo kitaabka u qornay uu ka yeeriyo oo laga qorto eh, waxaa weeyaan waa arrin aada u sugan weeyaan an can cabdilmalik ibnu abi sulaymaan waa ninkaad aan soo maraynay saduuqun lahu awhaam can ataa eh, ibnu abi rabax waa waxaa weeyaan waa hiqatun eh, habtun imaam lakinahu yudalis wayursil can safwan ibnu yacla ibnu umeya waa saxaabiga haddaan soo marnay hahay safwan ibnu yacla cafwan ah, safwan maya safwan ibnu yacla waa atamimi waa hiqatun can abihi aabihi oo saxaabiga ahaa yacla ibnu umaya uu ka wariyey radi allahu ta qal wuxuu yihi ninka la yihahdo yacla ibnu umaya qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm ina allaha laweyne caza wajal sitiirun waa wax in la asturo aad buu jecel yahay hahay ilaahay subxaana watacaala asturka iyo dhowr dhowrsanaanta ayuu rabbigan aada u jecelyay subxaana wa tacaala fa idaa araada hadduu doono axadukum midkiin an yaktasir inuu qabaysto falyatawaara ha isku astura bishayin waxun ha isku astura saasuu nabig sal sl xadidka afar boqol iyo sideedaad waa isku macaani axaadiistan qala imam nasai ramat lla abarna qutayb ibn saciid qala xadathana eh, maxaa idin qoran eh, cubayda idin qoran cabida waa cabida ibn xumayd waa cabida cubayda maaha cabida eh, ibn xumayd weyaan cabida ibn xumayd waa saduuqun naxwiyin rubama akhta kifafa ayaa mararkaar ku dhacaa waa nin saduuqa ah oona xagga naxwada inaad ugu ficnaa an acmash wuxuu ka wariyay sulayman ibn hram hiqat thabt can salim ibn abi jacd wa hiqatu yursilu kaiira salim abi jacd waa hiqa lakinahu yursilu kaiira can kurayb mawla cabdillahi bn cabaas waa hiqa can ibni cabaas wuxuu ka wariyey ibn cabaas cabdullahi bn cabaas ibn cabdilmualib ibn cami nabi sal slm xabru lumma wa turjumaan qur'an rabbaniy hadihi اlumma cabdullahi bn cabaas radi allahu ta arda wuxuu ka wariyay can eh, maymuna bint alxaarith um lmuminiin radi lahu ta ardaha qaalat waxay tihi um lmuminiin wadactu waxaan udhigay lirasuli rasulka al sl slm ma anbiya ayaan udhigay qaalat waxay tihi fasatartuhu nabig waan asturay fadakarat ilgusla qabayska nabiga u qabaystay ka sheekay sala allahu alayh wasalam qaalat waxay tihi uma intaa kadibn ataytu nabiga waxaan u keenay sala allahu alayh ali wasalam bikhirqatin shukumaan ayaan u keenay falam yuridhaa nabiga ma uusan doonin sala allahu alayhi waaalihi wasalam maxalushaahidka marka waxaa weyaan fasatartuhu nabiga waan asturay sala allahu alayh ali w slm afar boqol iyo sagaalaad waa xadid saxiixa qala imam nasai ramt l abarna axmed ibn xafs ibn cabdilahi saduq weyan qala xadathanii abi aabihiis oo xafs ibn cabdilaahi ah isna waa saduuq kale qala xadathanii ibrahim ibrahim tahman hiqatu yugrib waa hiqa laakinahu waxyaaba gharaaib ah oo dadka ayaad u aqoonin ayuu la yimaadaa can muusa ibni cuqba muusa ibni cuqba waa hiqatu faqiih imaam fi lmagaazi xagga siyarta iyo siirada ayuu mxuu wuxuu ku yahay iyo taariikhda imaam ku yahay waana hiqatu faqiih an safan ibn sulaym safan ibn sulaym isna waxaa weeyaan waa hiqa an caطa ibnu yasaar waxaa laga wariy hiqatun caabidun mutqin lakin rumya biqadr an abi hurayrat wuxuu ka wariyey cabdixasan ridowsi radi allah ta arda qala wuxu yhi abu hurayra qala rasul wuxu yhi sal slam baynama goor ayubu nabi ayub alayhi salaam alayhi salaam yaqtasil qabaysani curyaanan isagoo weliba dhar la-aan u qabaysani khara calayhi waxaa kusoo daatay oo kusoo shubmay jaraadun ayax ama haanla waxaa tidhahdaba oo min dahabin dahab ah ayaa kusoo daatay fajacala wuxuu guda galay eh, nabi ayuub calayhi salaam yaxfii fii thawbihi maradiis inuu muxuu aha ku cantoobsado ood ku shubta ood muxuu ahay ku shabiy ku shubta ayuu muxuu guda galay qaala wuxuu yihi fanaadaahu rabuhu rabbigiisa u dhawaaqay jala wacala caza wajal yaa ayuubu ayuubow alam akun miyaanan ahayn aqnaytuka midkaa deeqi miyaanan ahayn waxaan soo deeqin risaalo iyo nabinimo iyo waxyi iyo khayr badan tii aan kusii sooma ahayn iyo caafimaadba qal wuxu yhi balaha yaa rabbi rabbiyow walaakin warka lagu laabaya laa maaran iyo deeqtoon bi aniga iguma sugna can barakaatika barakadaada adiga aada soo dejisay inaan muxuu ahay ka faa'iidaysto oon aruursada oon badsada ilaahayo aniga kama maarmo ayuu yihi nabi ayuub calayhi wacalaa nabiyina salaatu wassalaam xadiidkan iyo axaadiistii hore marka nabigeena alayhi salaat slam waa waati asturaaye sala allahu alayh wasalam lana asturaayey sitrigana uu faray weliba uu ka khudbeeyey sala allahu alayh ali wasalam cawradana waxaa weeyaan in laga asturto qofka uu ka asturta ilaa xaaskiisa iyo cidda inay aragta ay u banaanta mooyaan cid kale uu ka asturta waa tii lisfaray maadaama xaaladda ay noocaa tahay xadiidkan dambana wuxuu keenay alimaamka imaam nasa aleh raxmatullah wuxuu keenay bukharina uu ku yeela xadiidkan wuu soo saaray alimaam albukhari fii saxiixi wuu kusoo saaray nabi ayuub in uu isagoo qaawan qabaysanayey waxaa lagu jamcinaya marka nabi ayuub keligiis ahaa qofku marka haduu keligiis meel joog oo cid hadda inay bud kusoo tira kusoo baxdo oo cawradiisa ay aragta uusan ka baqaynin inay dhib lahayn ayaa markaa ah, lala aadaya weyaan qaarna waxay leeyihiin sharcu min qablana weyaan lama eegayo laakiin sharcu min qablana haddii aad muxuu ahay marba sharciga ummadihii naga horrey uu nabigeena soo arooriyay sala allahu caleyh wasalam ama diinteenna uu kusoo aroora oo la anfinin oo laga aamuso macnaheed annaga sharci inoo yahay weyaan sharci ayuu inoo yahay sidaa awgeed marka waxaa lagu jamcinayaa qofka haduu keligiis yahay cid arkaysa ayna jirin inuu muxuu ahaa meel banaan iskaga qabaysta dhib malahan lahan laakiin haddii lala jiro waxaa weyaan waa inuu cawradiisa ilaashado is astura weyaan waayahay baabka sideedaad baabu daliili ala ana ana calaa an laa tawqiita fi lmaai aladii yuqtasalu bihi baabu daliili daliil ayuu baabkan u baab yahay calaa ana tawqiita calaa an laa tawqiita inay xad iyo meel muxuu ahay go-on ayna jirin fi biyaha alladii biyahaasoo yuqtasalu fiihi lagu qabaysto biyaha lagu qabaysto in go-ono intaas biyaha intaas waa inay ka yaraanin ama inta waa inay ka badanin wax la yidhaha inayna jirin daliilkeeda ayuu baabkan ubaabiya xadiidka afar boqol nacam dalaala kuu qoran miy adig baabu dalaalati kita fi lmaai aladi yuqtasalu fiihi waa isku mid marka adalaala iyo daliil isku mid baab daliili iyo dalaal tusid m ama daliil keenitaan kalama dugna baab daliil daliil baabkan baabiya calaa an laa tawqiita inay xad iyo meel go-on iyo qadar go-on ay lahayn fi lmaai biyihi alladii biyahaas yuqtasalu fiihi lagu qabaysanaa laba litir noqon karaa ka badan noqon karaa ka yaru noqon karaa haakada waxay ku xidhantay qofka xaaladiisa hore usoo sheegnay iyo shaksiga iyo xaaladiisa ay arinta ayada ay ku xirantay weyn afar boqol iyo tobanaad xadiidka ah وxadيث صحيح qال imam نسي عليه رحمة الله أخبرna الqاسم بن زكريا بن دينار wa ثقة qال xdثnي ibrahim إسحاq بن maنصور wa صدوq تkulima فيhi للتشhayuع شhiicnima mxuu ahay lagu sheega weyaan oo dadka way ka hadleen عن ibrahim بن sacdi wa ثiqة xuja isagana waxaa weeyaan dad aanan wax sheegooda aan aada looga abayeelaynin ayaa wax ku sheegeen ninkaas ibn ibrahim ibn sacd afwan can zuhri maxamed shaabi zuhri waa imaamkii can qaasim ibn xamed waa imaamka kale can caaishata wuxuu ka wariyey radi lah ta arda mminiin qaalat waxay tiri umna caaisha kaana wuxuu ahday rasul rasulka sal slm yaqtasilu mid qabaysto fi linaai waalka wa huwa isagana waalkaas alfaraqu waa faraq faraqa marka waa toban iyo laba mud markii loo qeybiye saaci labada kiila iyo rubaca labada kiila iyo barka meel lagu taqriiban laba litr ziyaadada ahaa markii afar loo qeybiye ayaa rubci ayaa la yihahda rubc eh, saaca ayaa la yihahdaa mud marka nabigeena sal allahu alay slam wuxuu ku qabaysan jiray toban iyo laba mud ayuu ku qabaysan jiray taqriiban waa un eh, wax saddex litir agagaarkeeda weyaan saddex litir taqriiban u dhow weyaan wa kuntu waxaan ahaa aktasilu mid qabaysata ana anigi wahuwa isaga nabigeena alay slat slam min inaain waaxidin hal waal baan ka qabaysan jirnay sala allahu alayhi wa aalihi wasalam marka biyaha marna biyo badan marna biyo yar waxay ku xiran tahay qofka in uu isaga isqiyaaso inta ku filan laakiin laba jeer waxaa muxaram hon la ogolayn in biyaha lagu xadgudbo lagu israafo lama ogola weyaan baabu ikhtisaali rajuli qofka qabays ninka ragga qabayska ula qabaysta baabu iktisaali rajuli ninka ragga qabayska u qabaysta iyo walmarati haweeneyda oo min nisaa'i xaasiskiis ka mid a min inaain waaxidin hal waal inay ka qabaystaan ayuu baabkan ubaabiya weyaan oy dhib lahayn xadiidka afar boqol iyo toban iyo koobaad waa saxiix isnaad qala imam nasai aleh mat abarna suweyd ibn nasr almarwsi wa hiqatu thabt qala xadathana cabdullahi ibn mubaarak waa imaamkii can hishaam ibni curwa waa imaamka kale xaa xadiidkuu taxwiiliyey waahbarana waxaa noo warrami qutayb ibn saciid can malik can hishaam ibn curwa raggaas kula aimada taqanin can abihi curwa bn zubayr can cashata wuxuu ka wariyey radi allah tan ardaha ana rasul rasulka sal slm kana wuxuu rasuulkeena yaqtasilu mid qabaysto wa ana anigana waan la qabaysan jiray min inaain waaxidin hal wal baan ka qabaysan jirnay naqtarifu aan darsanayni minhu waalki isaga ah jamiican dhammaanteen aan wada darsanayni saas ayay umuna leedahay radi allah ta ardaha wa qaala suwaydun wuxuu yidhi qaalat waxay tidhi kuntu ana saasay tihi lafdiga suwayd suwayd waxaa weeyaan eh, riwaayada hore oo ahbarana suwayd ibn nasr xadathana cabdullaahi ibn mubaarak can hishaam waxaa qutayb ibn saciid can malik markii riwaayadda malik ay ahayd tii dambe lafdiga riwaayaddii muxuu ahaa eh, eh, hishaam bin curwa ay ahayd iyo malik iyo qutaybe ay wariyeen riwaayadda laakiin waxaa weeyaan suweyd wuxuu leeyahay kuntu waxaan ahada ana iyo warasulla sal sl naktasilu min inaan waaxidin saas markaas cibaarada saas kulib noqonaysa xadiidka afar boqol iyo toban iyo labaad waa xadiis saxiixa qala imam nasacalin raxmatulah abarna maxamed ibnu cabdilacla asancani wa hiqa qala xadathana khalid khalid ibn xarith alhujaymi hiqatun thabt aad buu ugu badan yahi waad aragteen kolleyba kitaabka kuso aroorkiisa aad buu ugu badan yahy qala wuxu yhi shucba waa imaamkii qala akhbarnii waxa waran cbdiraxman ibn waa imaamkii kale qaala samictu waxaan maqlay alqasim ibn muxamed ibn abi sidiq weyaan yuxaditu isagoo ka warramay radia allahu taala raximah raxmatan waasica can caaishata umuna ka warramay radi allahu tan ardaha qaalat waxay tiri umuna caaisha kuntu waxaan ahaaday aktasilu mid qabaysata ana aniga rasul rasulka al sal l slam min inaain waaxidin hal min aljanaabati janaaban ka qabaysan jirnay saasa ay leedahay radi allahu tan arda hal waal baan ka qabaysan jirna marka aad bay noo soo martay arrinta ayada wax dhibaato kusuganna malaha weyan xadidka afar boqol toban iyo sadexad wa xadis saxiixa qala imam nasai alih raxmatullah akbarna qutayb ibn saciid qaala xadathana cabida cabida ibn xumayd waa kan marka soo ma jeed alxada waa saduq rubama akhta can mansuur muctamir weeyaan waa imaamkii eh, hiqatun thab can ibrahim ibn yaziid annaqci waa hiqatun faqih lakina yursilu kathiira can alswad ibn yaziid hay ah, wa mukadram iq an caiha wxu ka war um muminiin radi la ta arda qal waxay tii uman caisha laqad ra-aytunii waxaan is arkay unaasicu anoo kula dhegan rasul rasulka al sal l slam alinaa waalka kula dhegan waa waalki lagu qabaysanayo aqtasilu aan qabaysani ana anigay wahuwa isaga min waalkaan ka qabaysanayn yani waalkii ayaan ka jiidana oo nabiga ka jiidana sala allahu alayhi waali wasalam cishro wanaagga iyo waxaa weeyaan mushaarakada iyo in la wada si fiican loo wada dhaqdo ayaa arrinta qeyb fiican ka qaadanaysaa sidoo kale waxaa laga qaadanaa biyaha waxaa yaraatay wax dhibaato inay ugeysanaynin lagu qabaysanaa baabu ruksati fi dalika arrinkaas ruqsa la rusay ayuu baabkan u baab yahay oo la baneey waaba soo marnay un sii adkeynaya in mxu biyaha halwa lagaga wada qabaysta inay dhib lahayn waxa weeyaan ayuu sii adkeynaya oo ruqsa fi dalika ayuu leeyahay xadiidka afar boqol iyo toban iyo afraad waa xadii saxiixa qala imam nas aley ramat lah abarna maxamed ibn bashaar bundar weyaan hiqatun thabt can muxamed muxamed ibni jacfar bagundar ninka loo yaqaano waa hiqatun saxiix alkitaab wa fiihi afla iyo xogaho yana mxuah mahsanaan amaba mooganimo ayaa ku jirta weyaan markuu kitaabkiisa waa ka akrinaan hadal ma lagama hadlo aad buu mxuu ahay warkiis usugan yahay xaddathanaa shucba ibn xajaaj waa imaamkii can caasim ibnu sulayman alaxwal weyaan hiqatun thabt waa ree basra hiqatun weyaan hiqatun thabt maaha hiqa weyaan waa ree basra xa wa suwayd ibn nasr haddaan soo marnay qaala ambana cabdullah cabdullaahi ibn mubaarak soo marnay can caasim oo hadda kii aan soo malaynay ibnu sulayman alaxwal weyaan hiqa waayahay can mucaada binti cabdiraxmaan wathiqa raximah allah waraxima jamiica aruwaat can caaishata waxay ka warisay radia allahu taala ardaha umuna qaalat in tiri umuna caaisha kuntu waxaan ahay aqtasilu mid qabaysata ana anigi rasul rasulka sal slm min inaain waaxidin hal baan ka qabaysan jirnay ubaadiruhu nabiga waan kala degdegi jiray waan ka boobi jiray ayubaadirni nabiga waa igala degdegi jiray isna waa iga boobi jiray weyaan biyihiian qof walba inta ugu degdegta degdeg inuu ku qaata ayuu muxua ka shaqaynayey xataa yaquula nabiga ilaa u ka yihahdo dacii lii biyaha ii reeb oo ii dhaaf biyaha ii dhaaf ila ka yihah nabigana sal slm wa aqulu ana anaan ka dhaha dac nabi allow ii dhaaf biyaha oo ii reeb oo i ahaa hayga dhamayn qaala swayd wuxuu yihi yubaadirunii mxuu ahaa igala degdega wa ubaadiruhu an waan la degdegi hay ubaadiruhu wayubaadirunii yubaadirni wa ubaadiruhu yani wuu kala hormari fiiri wuu kala hormariyey swayd wuxuu hormariyey yubaadirunii yubaadirunii ayuu hormariyey swayd weyaan maxamed bashaarna wuxuu hormariyey ubaadirhu ayuu hormari intaas ayuu lafdigii sida xataa u kala horeeyay u kala sheegay imaamka caleyh raxmatullah fa waxaan dhihi dac lii nabi allow ii dhaaf ayaa mxua saas ayuu yihi daci liida sooma aroorin suweyd lakin waxaa soo arooriyey ariiqa maxamed bashaar weyaan caleyhim raxmatullah jamiican baab liqtisaali qabays la qabaysta fii qascatin fiiha atharu cajiin baab liqtisaali qabays la qabaysta ayuu baabkan u baab yahay fii qascatin xeera ama baaf fiiha gudaheeda uu ku sugan yahay atharu cajiini cajiintii lagu qasay raadkeedii waxa weeyaan uu ku muxuu ahaa yeelo nacam hahay laakiin khilaaf yaraa ku jira oo waxaa ku jira isbedel yar xadiidka riwaayadda yani sidii hore waan soo marnay cinwaankan laftirkiisaan soo marnay ama baabkan laftirkiisa laakiin xadiidka siba u yara kala duwan yihiin waayahay xadidka afar boqol toban iyo shanaad waa xadid saxiixa qala imam nas alي amat abarna mxamed ibn yaxya ibn mxamed hiqatun saaxibu xadiid weeyaan qala xadaana moxamed ibn muusa ibn acyan ninkaas waa saduuq qaala xadathana waxaa noo waramay abi aabihi waa muusa ibnu acyan weeyaan waa hiqatu caabid ahy can cabdilmelik ibn abi sulayman wa saduuqu lahu awham can caطa eh, ibn eh, abi rabax weeyaan hiqatu eh, faqiih lakinahu kahiiru lirsaal qaala xadathani umuhani umhani ayaa noo warantay binta abi aalib weeyaan radia allahu taala an anaha iyada daklat inay gashay cala nabi nabig sal l slm yowma fatxi makata maalinta maka la furnayay wa nabigan yaqtasil qabaysani qad satarathu ay ku asturtay bithawbin mara duunahu isaga ka sokayso yaa asturi marka waa faatima riwaayadda hora maxaa inoo cadaysay fii qascatin xero ku qabaysana fiiha xerada gudaheedana ahru lcajiini cajiinta raadkeeda uu ku yeelo qaalat waxay tihi fasallaa nabigu duxaa salaada duxa ayuu tukaday famaa adrii ma ogi kam sallaa intuu tukaday xiina goortii qadaa uu muxuu aha guday u dhamaystay quslahu qabayskiisa weyaan xadii marka intaas ku ilaaday imaamka marka wuxuu leeyahay duuna qawlihi fama adri yani duuna qawlihi qowlkiisa wixii ka sokay famaa adri ilaa aakhirihi fa inahu isaga shaadun waa shaad weyaan shaad yani shaadka iyo munkarku way kala duwan yihiin waxa weyaan shaadka waxaa la yihahdaa ninka hiqada ah oo xadiidkiisa iyo muxuu aha wuxuu wariya la qaadan oo lagu kalsoon yahay inuu khilaafo laba group man huwa awthaqa minhu qof isaga ka hiqasan oo isaga haduu hiqo yahay hiqatun thabtun ama hiqatun xuja qof ah inuu khilaafo oo mukhaalafo cad iyo muxuu ahay hadal iska hor imaana ka hor imaana uu la imaado amaba man huwa aktaru minhu dad isaga la martaba ah laakiin group aho ka badan uu khilaafo xadiidka marka shaad ayaa la yihahdaa marka famaa adri ma ogi ilaa akhirihi fainahu inahu shaadun kelimadaas fasala duxa waa garanay laakin famaa adri kam sallaa xiina qadaa guslahu waa shaad ayuu leeyahay walacalahu waxaa dhici karta min awhaami cabdimalik cabdimalik ibn abi sulaymaan oo saduuqun lahu awhaam aan sheegnay ismoodsiinadiis inay kamid taha laga yaaba faqad saxa wuxuu ku ansaxay min turuqin an umahani anahu nabigeena sal slm salla inuu tukaday thamaaniya rakcatin sideed rakca way ansaxtay weya bacduha fi saxiixayn qaarkeed bukhari muslim ayuu ku yeelaa waana sida saxda oo saas imaamku sheega waya aleyhi raxmat llahi jami aleyh xadiidka ama baabu tarki lmarati haweeneyd inay isaga tagto naqda rasiha madaxeed inay furfurto cinda aliqtisaal markay qabaysanayso timihii iyo baraarkii iyo mxu galaankii inay furfurto inaan loo baahnin oo iska dhaafi karto ayuu baabkan ubaabi weyna iyadoo ka qabaysanaysa mxuu ahaa janaabo ka qabaysanaysa xadidka afar boqol iy toban iyo lixaad wa xadiis saxiixa qaala imam nas aleh ramatullah akhbarna suweyd ibn nasr almarwasi wa hiqatun thabt qaala anbana cabdullahi ibn mubarak waa imaamkii can ibrahim ibnu tahmaan haddaan soo marnay hiqatun yuqribu rumiya bilirja murjinima farta loogu fiiqay waxaa way waxyaaba qaraa-ibna waa la imaada oo mxuu aha dadka kala aad ay mxua usheegsheegin can abi zubayr maxamed ibn muslim ibn tadrus weyaan saduuqun yudalis can cubayd ibni cumayr hiqatun qaadi maka weyaan ana caaishata um lmuminiin radia allahu ta ardaha qaalat waxay tihi laqad ra'aytunii waxaan is arkay aqtasilu anoo qabaysanay ana aniga wa rasul rasulka al sal slam min hada waalkan fa waa iyado tawrun waa waal yar baaf yar baaquli yar iyo wax lamid ah mawduucun meesha la dhigay oo halkaa yeelo mithlu saaci saac oo kale saac oo kale aw duunahu ama saacaba ka yar yacni laba litir oo kale amaba laba litir laba litir i amaba wax muxuua kaba sii yar kow fa kadibna aan guda galna fiihi asaga jamiican dhammaanteen inaan ku qabaysano ama aan ka qabaysano aan guda galna weyaan fa ufiidu kadibna aan ku shubo calaa ra'si madaxayga biyadi biyadayi labadeed gacmood halaatha maraat saddex jeer wamaa anqudu aanan furfuraynin li aniga shacrantima ayaan is arkay saasay leedahay radi allah tan ardaha umuna waalkii ama baafkii ama baaquligii ay nabiga sal slam markii ay la joogtay oo nabiga noole alayh sl ay ku wada qabaysan jireen ay tustay eh, ninka la yidhaahdo cubayd ibni cumayr oo qaadi marka aha ayay tustay markaasay leedahay timihii ma aan furfuri jirin laba jeer saddex jeer ayaan calacalahayg intaan buuxiye ayaan timaha ku shubi jiray inta ayadan ugu kaaftoomi jiray ay leedahay radi allah tan ardaha marka haweeneyd inay timaha furfurto markay asl janaaba ama janaabada ka qabaysanaysa inay daruuri ahayn oon loo baahnayn ayaa laga qaadan xadiidka weyaan baabka saddex-iy tobanaad baabun idaa tatayaba qofka hadduu muxuu ah cadaraysto ood cadar isku rugo jirkiisa uu mariya wakhtasala kadibna uu qabaysto oo baqiya uu soo hara atharu tiibi tiibkii raadkiisii iyo catarkii iyo barfuunkii raadkiisa uu soo hara xalkiis muxuu noqonaya xadiidka xadiidka afar boqol iyo toban iyo todobaad weyaan waa xadiid saxiixa imam nasac aleh raxmat akhbarna hanaad ibnu sari abu sari wayan hiqa can wakiic bn jarax aru'asi alkufi wa hiqatun imaamun xuja can sacad sacad wa sufyaan soo muusan dhihin sacadkan waa khata sacad meesha ku qoran waa miscar ibnu kudaam meesha sacad ku qoran qalina la marinaya waxaa lagu qori miscar ibnu kudaam muxuu ahay nusakda oo dhanna sacadkaasa ku qoran ama inteeda badan laakiin sida saxda ah bay muxaqiqiinta sugeen waxaa weeyaan inuu yahay ninka la yihahdo miscar ibnu kudam inuu yahay weyaan raximah llah miscar ibnu kudam marka waa iqatun tabtun faadil iqatun tabtun faadil waa sacadka marka meesha kuma jira wa sufyaan athawri imaamkii ataqaanay amiir lmuminiin fi xadiid can ibrahim ibnu moxamed ibn muntashir alajdac alhamdani wa iqatun waree kuufa can abihi abihi wuxuu ka wariyey abihi waa moxamed ibn muntashir alajdac alhamdani alkuufi isna waa iqatun qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay ibn cumar cabdullahi bn cumar radi allah ta yaqul isagoola lian usbixa inaan ku waabariisto mualliyan anoo isku dharoobay oo issaarsaaray oo ismariyey biqatraanin gaamur ama laami ayaa axabu la kalgacayla badnaya ilaya xaggayga min an usbixa inaan waabariisto muxriman anoo muxrima oo xaj uu xiran yahay ambaku weliba muxuu ahaay uu iga burqanaya iiban ama burqani amaba iga carfi iiban atar catar anigoo m muxrima oo weliba catar u iga burqani oo catarkii muxuu ahaa iga soo udgi inaan waabariisto waxaan ka jeclahay inaan gaamur ismariyo iyo laami ayuu leeyahay fadakaltu waxaan u galay raawigi ayaa dhihi raximah llahu raxmatan waasica raawigii ahaa maxamed ibn muntashir cafwan waa ibn cabdillahi bin cumar cabdillahi bin cumar hahay cabdillahi bin cumar hadalka markuu saa dhahay muntashir ayaa u galay caaisho maxamed ibn muntashir ayaa caaisho u galay fadaltu waxaan u galay calaa caaishata aan u galay radia allahu tan ardaha fa waxaan u sheegay biqowlihi qowlka u yihi ninka la yihahdo cabdillahi bin cumar radia allahu tan ardah fa qaalat waxay tihi dayabtu waxaan u catareeyey oon catar u saarsaaran u mariyey rasuula rasuulka ale fa kadibna wuxuu ku wareegay calaa nisaahi haweenkiisi ayuu soo maray yani kinaayat can jimac yani galma iyo la kulan ay kinaayo ka tahy weyaan uma kadibna asbaxa nabigu waa bariistay sala allahu alay slam muxriman isagoo muxrim ah marka hadalkaas cabdullahi bin cumar uu sheegi ayay marka ka hor imaaneysaa sida saxdana waa sidaaso riwaayaad kale cadaynaysa in nabigeena sala allahu alay wasalam uu ay diib iyo u marisay weliba xitaa ilaa sheexadiisa timaha meelahay ka kala sheexaysan yihiin catarkii uu muxua dhowr biri uu kasoo birbirqaay yani uu ka muuqday marka dhib inaan uusan lahayn waa xataa yar culus oo waxaa weeyaan kareem eh, ahaan ah oo la marsan jira weyaan marka inay dhib lahayn qofka muxrimka ah inuu catarkii eh, u marsaday qabla alixraam waxba dhibaato ma lahan weyan weliba saasaa si fiicano sida insha alla baabalxaj nooga imaan doonta qofka maadaama uusan saabuunta mucatarka iyo catar uusan isticmaalayn muddana laga yab xajka in lagu jiro inuu marka hore muxuu ahaa in ku filan sii qaato way fiican tahay weyaan oo si fiican jirkiisa iyo u mariyo baabka afar iyo tobanaad laakiin marada kuma jirta marada lama marinay caaisha radia allahu taala ardaha ayaa sheegi ha dumarki inaa muxuuha nabigeena xaaskiisa ku dawaafay umanaa caaisha ayaa sheegay ayada laftirkeeda sheegiba oo dadkii lagu dawaafay ka mid ah radia allahu tacala anhu ardaha marka ummaddaas moogta sheekh waxaa weeyaan Eh, sideedaba waxay iska jecel yihiin inay waxun ay khilaafaan ah, wax noocan intaas weliba waxay ka raadinayaan inay un meel madcan oo duuritaan ay nabigana ku duraan sal l slam ay ka raadinayaan lakin alxamdulilah faina abi wawaalidah cirdi licirdi muxamedi minkum wiqaaun xasan ibn thaabit suu yiri weeyaano ninka nabi maxamed far ufiqa ama qalbi ufiqa ama carab ufiqa indhaha in faraha laga geliya weeyaan karaamana malaha ka isaga xadii afar boqol iyo toban iyo sideedaad xadii saiixa saxiixulisnaad weeyaan qaala imaam baabka afari tobanaad waa baabu isaalat aljunubi qofkii janaabada qaba inuu iska zuuliyo aladaa wixii wasakha canhu xaggiisa qabla ifaadati ilmaai caleyhi biyaha inta isku shubin ka hore inuu wasakda iska zuuliyo oo wixii jirkiisa muxuu ku halaabay eh, ama manidi muxuu ahaay iyo wixii lamidka ah inuu iska zuuliya ayaa baabkan u baabya weyaan ilan wixii meesha ku dhegnaanayaan haddii biyihii lagu shuba waxaa laga yaaba inay dul maraan oo fujinin marka horaan muxuuaha meeshii lasii nadiifiyo ayuu baabkan ubaabya oo laga zuuliyo xadidka afar boqol toban iyo sideed waa xadiis saxiix isnaad ah qala imam sacdi ramat llah abarna mxamed bn cali mxamed bn cali araqi weyaan waa hiqa qala xadathna moxamed bn yusuf hiqatun fadil weyaan qala xadathna sufyaan athawri waa imaamkii aad taqanin can acmash sulayman bn mihraan waa hiqatun tabt can salim ibn abi jacd haddaan soo marnay hiqatun yursilu waa hiqa lakinahu irsaalkiisa badan can kurayb ama yursilu kurayb kurayb waa mawla cabdillaahi ibn cabaas waa hiqa ibn cabaas wuxuu ka wariyay cbdullahi bn cabaas bn cabdilmualib ibn cami nabi sal slam radi allah ta arda waraxima الرواة جميعا عن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أرضاها قالت waxay tihi أمنا ميمونة توضأ رسول الله نبga al yaa weyse qaatay sal ل sلم rasuulka al ayaa weyse qaatay wuduu'ahu weyse qaadki lisalaad salaad weyse qaadan jiray غayra rijlayhi laba islogo intaanan ahayn waqasala wuxuu dhaqay nabigeena farjahu xibintiis taranka wamaa asaabahu iyo wixii muxuu asiibay yani wixii meel wax ay ka asiibeen weyaan wax ka gaareen uma intaa kadibna afaada wuxuu ku shubay caleyhi korkiisa almaa biyihi uma kadibna naxa rijlayh labadiis lugood ayuu nabiga fogeeyey oo meeshu ka yara durkay faqaslama nabigu u dhaqay alai sl slam labadi lugood qaalat waxay tihi haadihi tan islatu islatun haadihi tan islatun waa habqabayska liljanaabati janaabada loo qabaysta weyaan ficlatun weyaan hay-aadka ay cadaysaa hay-aadka ayaa ficlada cadaysaa sidaa weyaan marka qofka wixii jirkiisa ku hadlaysan intuusan qabaysanin ka hore oo muxu biyaha isku shubin ka hore ayaa waa inuu muxu iska zuuliya isagoo ku dayana nabigeena sala allahu alay slam ficilku sameeyey baabka toban iyo shanaad baabu masxil yadayni labada calaacalood iyo muxua gacmaha in la marmariyo oo lagu tirtiro bilardi dhulka lagu tirtiro iyo ciidi qabla gasli alfarji intaan xibin taranka ladhaqin ka hore ayuu baabkan u baabiya yani qofka markuu janaabada ka qabaysana in gacantii uu sii nadiifiyo intuusan muxuu ahaa xibin taranka uusan gaarsiinin ayuu baabkan u baabiya marka cara marka laazim ma aha waa haddii uu dareemo qofka inay meesha wasak saarantahay u baahanta in la dhaqo saas weeyaan sidoo kale booska ciidana waxaa gala dee muxuu mutahiraadkan sawaabiinta iyo waxyaabahan hadda ilaahay uu ummadda ku galladaystay ayaa gala weyaan xadidka afar boqol toban iyo sagaalad waa xadid saxiixa qala imam nus aleyh raxmatullah akhbarna moxamed ibn cala abu kurayb alhamdani wa hiqatun thabt qala wuxu hadatana abu mucaawiya moxamed ibn khazim ibn dariir weyaan hiqa can ilacmash sulayman ibn hram weyaan wa hiqatun thabt can salim ibn abiljacd waa haddaan soo marnay hiqatun yursil can qurayb mawla cabdillahi bn cabaas ibn cabaas wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canhuma can maymuna bint alxaarif radi allahu tan ardaha zawji nebi sal slem radi allahu tan ardaha qaalat waxay tihi kaana wuxuu aday rasul rasulka sal l slm ida iqtasala markuu ka qabaystay min aljanaabati janaabada yabda wuxuu ku bilaabi jira nabigeenna yabda uu bilaabi jir wuu bilaabi jiray qabayska kow muxuu samayn jiray fayaqsilu yadayhi labadiisa gacmood ayuu dhaqi jiray calaa calood uma kadibna yufriq wuxuu ku shubi jiray biyamiinihi gacantiisa midigta calaa shimaalihi gacantiisa bidaxda ayuu ku shubi jiray fayaqsilu nabig wuxuu dhaqi jiray sal slam farja xubintiisa taranka ayuu dhaqi jiray yacni bidaxda ayaa wax lagu dhaqi midigtana biyihii ayaa lagu soo qaaday uma intaa kadibna yadribu biyadihi gacantiisa ayuu ku dhufan jiray cala alardi arada ayuu ku dhufan jiray waxuu ku dhaqay uma yamsaxuhaa wuu masixi jiray gacanta ayuu mxuu dhulka marin jiray nabigeena sal slam waa haddii aad arko nabigeena sala allahu alay slam inay u baahan tahay sida horey baan usoo marnay uma kadibna yaqsiluhaa wuu dhaqi jiray nabigeena sal slm gacantii ayuu haddana dhaqi jiray markuu carada iyo maryo ood ku ruga kadib ayuu nabiga dhaqan jira sal slm uma kadibna yatawada nabigu weyse qaadan jiray wuduahu weyse qaadkiisa lisalaati salaad uu qaato uma kadibna yufriq wuxuu ku shubi jiray nabiga sal sl ala rasi madaxiisa iyo calaa saa'iri jasadi jirkiisa inta kale soo hartay ayaad biyaha ku shubi jiray uma kadibna yatanaxaa nabigu meeshuu ka yara durka jiray oo fa yaqsilu labadiis lugood nabiga dhaqan jiray sala allahu alayhi waali wasalam sifada nabigan uu qabaysan jiray horeyna aan usoo marnay ayaa xadiidkan uu sii cadaynaya weyaan baabu libtidaai bilwuduui weyse in lagu bilowdo fii gusli ljanaabati qabayska janaabada laga qabaysan baabkan baab yahy xadidka afar boqol iyo labaatanaad waa xadid saxiix qala imam nasari ramat llah abarna suwayd ibn nasr almarwsi hiqatun thabt qaala anbana cabdullahi ibn mubaarak can hishaam ibni curwa can abihi can aisha inta waa soo marnay anaha umuna caaisha radi alla tan arda qalat waxay tihi kaana wuxuu ahday rasul rasulka al sl slm ida iktasala hadduu ka qabaysta min aljanaabati janaaba ka qabaysta gasala yadayhi labadiisa gacmood oo calaalad ayuu dhaqi jiray uma kadibna tawada wuu weyse qaadan jira nabigana sal slm wuduha weyse qaadska salaad salaad u weyse qaato uma kadibna iqtasala nabigu qabaysan jiray sala allahu alay slam uma kadibna yukhalilu wuxuu faraha gelgelin jiray biyadihi gacantiisa shacrahu timihiisa ayuu dhex marin jiray weeyaan si fiican biyaha u gaarsiin jiray xataa idaa danna markuu nabiga u malay anahu isaga qad arwa inuu cabsiiyey dharjiyey basharatahu jirkiisa oo timihii ka hoseeyey afaada calayhi madaxiis wuxuu kushubi jira almaaa biyaha talaata maraatin muxuu uma kadibna asla nabig wuxuu dhaqi jiray afaadadaas hore waa madaxi iyo timihi uma afaada wuxuu ku shubi jiray almaa biyaha ama caleyhi korkiisa wuxu kushubi almaa biyaha alaata maraan saddex jeer waa madaxi caleyhi cala ras uma kadibna asla wuxuu dhaqi jiray saa'ira jasadihi jirkiis intoo hartay ayuu nabig dhaqi jiray sala allahu alay wasalam waayahay xadiidkan waa xadiis horon ba ay isku macno yihiin baabu tayamuni midigeysi ayuu baabkan u baab yahay fi uhuuri marka la dahaaro qaadana in midigta laga bilaabo ayuu baabkan u baab yahay weyse ha noqoto ama maqbays ha noqdo sidaa weya xadiidka afar boqol iyo ko iy labaatanaad waa xadid saxiixa qala imam nasari ramat llah akbarna suhayd ibn nasr almarwazi hiqatun tabt qaala ambana cabdullahi ibn mubaarak can shucba imaamka weyaan can ashcad ibn abi shactha waa hiqa can abihi aabihi sulaym ninka la yihahda abi shactha magaciisa waa la yihahda sulaym ibn aswad ayaa la almuxaaribi hahay sulaym ibn aswad almuxaaribi waa hiqa hiqatun weyaan can masruuq ibn ajdac wa hiqatun faqiihun caabidun mukhadram nabiga ayuu soo garay sal slm lakin lama kulmin can aishat wuxuu ka wari um lmuminiin radi allah ta arda qalat waxay umna caaisha kaana nabiyu nabigan wuxuu ahay sala allahu alay slam yuxibu mid aada u jecel atayamunu midgeysiga ayuu jeclan jir nabigana sal slm midika bilowga ma stataaca intuu karo fii tuhuurihi tahaaro qaadashadiis markuu weyse qaadani ama qabaysani wa tanaculihi markuu kabaa xirani wa tarajulihi markuu nabiga shanlaysani sal allahu alay wasalam qaala wuxuu yihi biwasit wa qaala wuxuu yihi alashcat weyaan ashcat raawigaha ayaa wuxuu leeyahay wa wuxuu yihi biwasit waasitna wuxuu ku yihi fii shanihi kulihi shanigiisoo dhan ninka la yidhaahdo eh, ashcath eh, ibn abi shacthaa markuu aabihii ka warinay aabihii marna wuxuu ku yihi fii uhuurihi wa tanaculihi wa tarjulihi waasit markuu joogayna wuxuu ku yihi mar labaad fii shanihi kulihi intaas ugu daray weyaan dhibaato ma lahan waa ziyaadatu hiqa weyaan wax dhibaato ay leedahay ma lahan weyaan marka nabigeena sal l slm midageyska aad buu u jeclaan jiray masala hadda korn aan ka dhawaajinay ayaan rabaa inaan ku celiyo oo ah kabaha intee lagu qaadanaya kabaha markii la gashani midigt in la hormarina xadiidkan waa ku cadyahay wa tanaculihi waatuu sala allahu alayh waali wasalam laakiin marka la qaadani oo kabihii inta laiska bixiyo midigtii ayaa waxaa weeyaan ayaa la dambeysay bidaxdii ayaa la bixiyey awalu maa tulbas aakharu maa tuncal weeyaan markii bidaxdii ayuu qof iska bixiyey midigtii ayuu dabamariyey labadii kabood ayuu muxuu aha inuu qaato rabaa midigtii muu ku qaadaya mise bidaxduu ku qaadaya nas cad oo cadaynaa gacanta lagu qaada ma muuqda laakiin markii la fiiriya nusuusta kitaabka iyo sunnada la eego kabaha inta badan waxaa weeyaan dhulka ayaa lagula socdaa dhulkana meel nadiifna way jirtaa meel wasakna way jirtaa dhib ayay soo xambaari kartaa marka gacantaana waxaa laga yaabaa qof markuu ku qaado in wasakdii ku taallay kabta ay gacantiis qeyb ka gaarto marka bidaxad in lagu qaado inay haboonta ayaa muuqato dhowr shayb waxaa laga eegi tan koobaad waa laga hor imaan karaa qofaad salaamaysaa markaad salaamaysa marka waxaad la aadaysaa gacantii midigti ahayd oo kabti kugu jirtaa la adeysaa waa mushkilad waa ixtiraam daro waa dhaqan xumo sidoo kale waxaa weeyaan ama waxaa kalood samaynaysaa gacantii midigteed intaad ka qaadaad bidaxdii aad saari kabtiyaad mxu aha bidaxda saari gacantii oo hadda mxuu ahay kabihi ay ka qoyan yihiin oo laga yaab inay qoyan yihin qofkii aad la aadeysaa yani marka yani xolado adagoo runtii aan haboonin ayaa qofku waxaa laga yaabaa mararka qaar qof inuu sameeyo kitaab qur-aan inuu wato oo kabti bidaxda kabti uu ku wada gacanta midigta ah kitaabka qur-aanka bidaxda uu ku wada ama kitabka cilmiga ah arrimahaas oo dhan ayadoo la fiirina sida muuqato alcilmu cind allah caza wajala in midigta lagu qaato in laga haboon yahay oo badaxda in lagu qaato loo baahan yahay ayaa koley muuqata walcilmu cind allahi tabaaraka wa tacaala baabu tarka masxi ra'si cashirka u dambeeya muxuu ahaa baabka iyo xadiidka u dambeeya weyan insha allahu tacaala baabu tarki masxi ra'si madaxa masiixitaankiisa in laisaga daayo fi lwuduui weysada marka la weyse qaadana min aljanaabati janaabada laga weyse qaadana in madaxa masiixitaankiisa laiska daayo oo muxuu bedelki isaga ahaa biyo lagu shuba ayuu mxuu baabkan baabi wayaan xadidka afar boqol iyo laba iyo labaatanaad waa saxiix isnaad qaala alimaam nasaai ramatullah xadiidkan waa axaadiista uu la koori la goori noqday alimaam anasai asxaab kutub sita qof soo saaray oon imam nasahin ma jiro weyaan qala imam nasai ramat llah abarna cimran ibn yaziid ibn khaalid weyaan waa saduuq qaala xadathana ismaaciil ibn cabdillaah wa huwa ibnu samacawa waa hiqa qaala ambana alawzaciy waa imaamu eh, ahlu shaam hahay cabdiraxman bin camr awzaci weyaan an yaحyى بn abi kaثيir ثiqة thabt yudlis وyursil an abi slmt بn cbdiرحman ثiqة mktir an caiشha wxuu ka wari um اmminiin radي الlahu taala ardaha mxuu ah halkaas ku xir marka waa taxwiil wa can cumar wa can camr dhah hahy wa can camr ibn sacd camr ibn sacd alfadaki waxaa weeya waa ariiq kale marka meesha u yiri akhbarna cimraan ibn yaziid uu yihi haddana waa sida isagoo yihi oo kale xada akhbarana camr ibn sacd inuu yihi cmr بn sacd alfadaki waa hiq an naafic an naafic waxaa weeyaan mowla cabdullahi bn cumar ibn cumar wuxuu ka wariyey radia allahu tacaala canhu ardaa hahy hahy ana cumar sayd cumar sa'ala wuxuu weydiiyey rasul rasulk a sl can ilgusli qabays ay wax ka weydiiyey min aljanaabati janaaba laga qabays sayd cumar ayaa wuxuu weydiinaya nabigeen salى allahu alayh wali w watasaqat waxay ku taxantay alaxaadiiu axaadiista calaa hada arrinkan aan sheegi doono ayay mxuua isku raacday ama ku taxantay intadamat wa itasaqad bimacnaa intadamat wa calaa hada yabda nabigu bilaabi jiray sala allahu alay slam oo fa wuxuu ku shubi jiray calaa yadihi gacantiisa alyumna midigta ah laba jeer aw halaathan ama saddex jeer ayuu biyaha ku shubayaa wuu dhaqayaa dabcan uma kadibna yudkhilu wuxuu dhaq gelinayaa yadahu midigtiisa alyumna yadahu gacantiisa alyumna ee midigta fil inaa waalka ayuu darayaa nabigana sal l slam fa wuxuu ku shubayaa nabigeena sal slm biha gacantii midigta eed biyihii u kusoo qaaday calaa farjihi xubintiisa taranka ku shubaya wayadhu lyusra gacanta bidaxda maxay haysaa marka wayadhu lyusra gacanta bidaxdeedna calaa farjihi farjigiisa ay nabiga ay haysaa weeyaan ama ay mxuu ahay meeshii ay nadiifinaysaa oo fa wuxuu dhaqayaa marka nabigeena maa hunaalika halkaas wixii ahaaday xataa yunqiyahu ilaa u ka nadiifiyo gacanta bidaxda marka ku dhaqayaa wixii amaba ha noqdo kaadi bowl ha noqoto ama saxara ha noqdayna nabigu nadiifina sal slm uma kadibna yadacu yadahu lyusra gacantiisa bidaxda ayuu marka eh, saaraya cala turaabi ciid ayuu saaraya insha haduu doono waa marka haddii uu doono waa markii baahi in loo qabo ay muuqato weyaan uma kadibna yasub wuxuu ku shubaya calaa yadihi alyusra gacantiisa bidaxda ayuu biyo ku shubaya xataa yunqiyaha ilaa uu ka nadiifiyo uma kadibna yaqsilu wuxuu dhaqaya yadayhi labadiisa gacmood ayuu dhaqaya halaaan saddex jeer ayuu dhaqayaa mar labaad waa fiiri gacmihii dhaqitaan kale wayastanshaqu markuu nadiifiy kadib oo dhaqitaanku ku dhaqay ama istinjada uu ku sameeyey kadib ayaa saddex jeer ayuu dhaqaya wayastanshiqu kadibna wuu sandaaranaya wayumamidu wuu luqluqanaya wayaqsilu wuxuu dhaqaya waja wejigiisa iyo wadiracay labasdhunayuu dhaqaya alaatan alaat saddex saddex jeer xataa idaa balaqa markuu soo gaara ra-sahu madaxiisa lam yamsax madax masaxay marka muxuu samaynaya wa afraqa wuxuu ku shubaya caleyhi madaxa korkiisa almaa biyaha fahaakadaa sidan kaana u ahaaday quslu rasuuli illaahi sal l slam qabayska nabigeena ala sl slam fii ma dukira sida la sheega weyaan hadalkaas marka fakana fahaakada kaana quslu rasuuli llaahi sala alla l fima dukira arrinta ayada ruwaada qaar ruwaada qaar ayaa waxaa weyaan ayaa arrinkaas laha weyaan sayid cumar ma aha sayid cumar ma aha weyaan fima dukir sida la sheegay yaa laga sheegaya ay min bacdi saxaaba saxaabada qaar sida laga sheega weyaan marka itisaaqaas oo axaadiista adintada ah axaadiistii intoodii badnayd amaba axaadiistiiba halkaasay ku wada biishoobteen weyaan in nabigeena alay sl slam habka u qabaysana habkaas uu ahaa ilah waxaan ka baryana subxana wa tacala bismani husna wa sifaati alculaa inuu adduuniya aakhira na liibaano hada wallahu aclam wa sala allahu wasalam cala cabdi rasul